halkan wuxuu yidhi sheikh ibnu taymiya yaa fulaan sayidiya inuu yidhahdo qofkii sayidkayga hebel ahayo akifnii ii soo gurmo ow unsurnii ama ii gargaar ow amase ursuqnii ii irsaaq ow ajirnii ama ii badbaad iga ilaali wax shay iga ilaali ow amase wa ana fii xasbika anigu waxaan ku jiraa adiga xasbigaada yacni adiga ilaalintaada iyo badbaadintaadaan ku jiraa saas yidhaahda wa naxwa haadihi alaqwaal iyo qowlalkaa mid la mida ah, iquudi ijirda cadowga iga ilaaliya dhibka ii hiili iu gurmo yacnii waxaan ku jiray xasbuka iyo ilaalintaada iyo difaacintaada fa kullu haadaa shirkun wa dalaal fa kullu haadaa dhammaan arrimahaasoo dhan shirkun waa shirki wa dalaalun waa baadi yustataab toobad baa la weydiinayaa saaxibow qofkii sidaa ku dhaqmaya qofka ilaahay khayrkii ugu yeeranaya hebelo i gargaar odhanaya towbad baa la weydiinayaa fa in taaba najaa fain taaba hadduu toobad keeno najaa waa liibaanay waa badbaaday wa ilaa hadduu diidana qutila waa la dilaya kaafir wa yaa sidaa fulna dowladda islaamka toobad baa loogu yeeraya towxiid baa loogu yeeraya ilaahay keliyan inuu yeertaa loogu yeeraya makhluuq uu yeerayo ka taga loogu yeeraya ma diidaya haa waa la dhoofinaya waa la dilaya dowladda islaamku mushrikaas waa dilaysaa haddii dowlad islaama dhisan tahay wey oo meesha la jooga islaam maamulay hadda iyagii iyagiibaa baarqabe ah, halkaasula taaganaya sokigiisa yaaba la hadli karaba iska doobinaya innamaa ursila rusul buu yidhi sheikhu ibnu taymiya rusushii waxaa lala soo diray wa unsila alkutubu kutubta lala soo dejiyey oo ilaahay kutubtooda u soo dejiyey liyucbad allaha waxdah ilaahay keliya in la caabudo oo laa yujcala macahu ilaahna aakhar aan loo yeelin maciisa ilaah kale rasushaba waxaa lala soo diray an laa ilaaha ila allah liqowlihi tacaala wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduuni adiga hortaa rasuul ma aanan dirin nebiyo ilaa haddaanu dirnay waxaanu ugu la dirnay dadka inay ugu yeedhaan ay laa macbuuda bixaqin ilaa ana annahu laa ilaaha ilaa ana mid xaq lagu caabudo la magan galo loo sujuudo la baryo loo yeerto loo gowraco ma jiro aniga mooye annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduunii allaysoo caabudo ilahay baa sida odhanaya subxaanahu wa tacaala hadalkaa waa kii ibnu taymiya waa shiikaana mar labaad soo noqday wa intaan o dhan waxaan ka akrinaya kitaabkii shawkaani weli war badan baa noo dhiman oo qubuuriyiinta ku dhiman ka mid a lix shiikh oo hadda mushrikiin ku tilmaamay iyo saddex hore isku dar sagaal sagaal baan hadda maraya hal shiikh baan rabaa marka oo muctabaroo yidhi maya waa muslimiino yucdar biljahli jahli baa loogu cudur daarayaa waxaan su-aasha u dirayaa kuwa mushrikiinta difaacayay ee odhanaya yaa gaalaysiiyey maxaa dadka muslimkaa laga rabaa waa ashahaadanayaan waa tukanayaan iyagoo ashahaadanaya oo tukanaya ayay ilaah kala caabudeene ma muslim mushrig ba maxaan dhahna muslim mushrig mise waa mushrik kaafir mushrikun kaafirun wey nadcuuhu ila allahi subxaana wa tacaala qaar ba waxay internetka ku soo qoreen shiikow ad adayga dadka haddaad ka dayso waa lagu raaci lahaa laakiinse baasha si adag baad weerta nin aad qabuuri mushrik leeda see kuu raacaya marka waxaan ugu jawaabayaa kuwaas qur-aanka ka saara qul yaa ayuha alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun magacoodii soo maa waxay rabaan sida murjiada inaan dhao waxba ka khaldan akhyaar baad tihiin muslimiin baad tihiin xoogaa yar baa siidinkaa been wallahi nagama sugaysaan maxaa yeele ilahay baa cadaabay haddaan mushrik muslim dhaanaba subxaan allahi jilaacna meesha naba yaallaba walyajiduu fiikum khilida waa inaan u caddayno inay mushrikiin yihiin ama ha toobad keenaan ama ha iska daaya laakiin caddayntu waa nasaaranta inaad caddayso mushrikii shirkigiisa u caddayso ad adayg maana waa caddayn qur'aankay ku taalla ilaahay baa nebigiisa oranaya qul agayra allaahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun nebigu macay maaflagaada mase way yihiin waxaad ku tiraahdaa nebi allow cidaan alla ahayn miyaad amraysaan inaan caabudo jaahiliin yahay nebigu maka qariya aayaddaas akhyaaray miyu maya magaxoodii baan ugu yeeraynaa cayna maaha jaahiliya ahlu shirki mushrikiin ilaah kale caabudeen waa lumeen cay iyo aflagaada maaha laakiin mushrika cay buu u yaqaana iyagaana odhan jireen nebiga adeerkii markay usoo dacwoonayaan waxay odhan jireen wuu nacaaya waana aflagaadeeya caymiya in mushrika mushrik laga maaha diintiisa ah aflagaadaya cay maa xaaraam way cay iyagaaba caytamo oo wax badan soocaytimaan ogahay laakiin cay meesha ma taalo aflagaanta ma taalo niyow ilaahay baad u shari yeeshay mushrig baad tahaye toobadkeen cayn maaha rabbulcaalamiin u toobadkeen ma diiday waan kuu caddayn wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ay ka hadleen a'immatulculamaana ay ka sheekeeyeen ayaanu kuu sheegnay inaad ka laabato shirkigaaga oo alle keliya u yeedhato iyo inaad iska daysa aday kuu taalla hal qisaan ku gebagabaynaya ama hal aayadna waan ka hormarinaya aayaddaan hormarinaya qaala allahu tacaala fii suurati alacraaf xataa idaa jaءathum rusulunaa yatawafawnahum qaluu aynamaa kuntum tadcuuna min duuni illah qaluu daluu cana washahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin ilaahay baa odhanaya subxaanahu wa tacaala xataa idaa jaءathum rusulunaa rusushanadaa u timid yatawafawnahum iyagoo oobsanaya nafta ka qaadaya mushrikiintii markaasaa la weydiinayaa ayna maa kuntum tadcuuna min duuni illah waa qur'aan war sheikh ma aha war culuma ma aha waa kalaamu rabbulcaalamiin ayna maa kuntum tadcuuna min duuni illaahi aawa wixii ilaahay sokadii aad u yeeranayseen qaaluu dalluu canna maxay ku jawaabayaan waa naga lumeen ilaahay mushriga uu sheegaya ma quraysh keliya ma hindi e iyo shayniis keliya qof kastoo ilaahay khayrkuu yeertay jazaaka allahu khayr kullu man dacaa hayr allah aynamaa kuntum tadcuuna min duuni illah aaway wixii ilaahay sokadi aad u yeeranayseen jawaabtay bixinayaan fiiri qaaluu dalluu cannaa waa naga lumeen meeshaa ninkii nebi tuugaya ama malag ama weli ma la jooga maya ilaahay wuxuu sii raaciyey washahiduu calaa anfusihim naftoodii bay ku qireen annahum kaanuu kaafiriin inay kufaar ahaayeen boqol qof ha u doontaa dee rabta kumaan kuna ha u doonaa isagiibaa isku qiraya markii naftu ka dhacayso kaafir mushrig inuu ahaa maxaa lagu haystaa cidaan allahayn buu u yeehanay shiikh buu u yeertay weli buu u yeertay abay faadumay u yeeratay yacni sayid hebel buu u yeertay markuu dhimanayey ayaa la weydiinayaa aynamaa kuntum tadcuuna min duuni illaahi qaaluu dalluu canna wa shahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin naftoodii bay ku qirayaan inay kufaar mushrikiin ahaayeen markay noolaayeen jawaabta la siinaya allah u siinaya fiir marka waa la khaldanteen mar dambe ha u noqonina meelaley maya qaala idkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljinni waalinsi fi nnaar udkhuluu gala fii umamin ummado ka daba taga qad khalad min qablikum adinka idinka horreeyey oo min aljinni walinsiya fi naar naarta uga daba taga abaalkiisu muxuu noqday naar inuu galo muxuu isku qiray intuu intu markuu dhimanayey inuu kaafir ahaa ah, maxaa lagu haystaa cidaan allahayn inuu u yeeranayey ninka jiilaana u yeertaa cidaan allahayn ma u yeertaa ah, ninka sheekh nuur uwees u yeertana cidaan allahayn ma u yeertaa awliyaa low adeeg ninka yidhi cidaan allahin allahin u yeertaa kaas ma la dhahaya miya aynamaa kuntum tadcuuna min duuni illaah waa la dhihi allahu akbar way caddahay marka sheekh way caddahay diin alislaam maxaa loogu yeerayaa war rabbigiin keliya u yeerta saad badbaadaysaan rabbigiin keliya u yeertaa waad badbaadaysaan aa meeqo tuulo ayaa ilaahay kayrkii looga yeertaa mar baan insha allahu keliya muxaadaro ka qaban doonaa alawthaan fi somaal wahuunta wahan laga caabudo awthaanta geeska africa laga caabudo hal hal baan u dul istaagi doona intuu ilaahay ikaransiiyo yooman maa ilaahay idankii baan rajaynaya markaasaad la yaabi doontaan farabadnida quraysh inay ka daran yihiin maxaa yeelay meel walba shiikh waa tuulo qaar tuulan garanaya tuulo saddex nin ku aasan yihiin saddexdaba laga caabudo waa tuulo yar magaalo weyn oo tobanaan iyo labaatan soddon iyo afartan geeska afrikaan marayna waddamada qaar sida suudaan yemen masar morocco induneisiya bakistaan indiya haddaad ama mari lahaydeen amaad akrin lahaydeen waxaa qabri laga caabudo waxaad garan lahaydeen diintii in laga guuray oo qowlkii nebiga calayhi salaatu wasalaam maanta uu dhab yahay bada alislaamu maantuu dhab yani waktigii nabigu joogay islaamku qariib buu ahaa haddana awood buu yeeshay dib buu ugu laabanayaa buu sadaqa rasuulu llahi عليه salaatu wasalaam bada'a alislaamu غريبا wa sayacuudu hariiban hariib buu ku laaba hariib waa maxay wax yaroo lala yaabo oo waa waa maxay la yidhaha maanta caalamulislaami markaa dib u fiirisa wey axmed albadawi keliya qabrigiisa toddoba milyan lix milyan baa ku tawaafta sanadka axmed albadawi waa masar rufeeci kale masraja kan kii weynaa waa masar kan laan aabbihii rufeeciyiin baa la yidhahda waxay degan yihin yemen axmed arufeeci ahlbeytka nebiga ku abtirsadaa sida uu sheegay axmed atijaani waa morocco ilaa iyo galbeedka africa oo dhan senegal morocco mauritania tunisia jazaa'ir sri lanka ivory coast yacni waddamadaasoo dhan tijaaniyiin baa la isku yidhahda maalin baan sharaxi doonaa caalamka wixii aan ka garanayo oo qabuuriyiina iyo geeska africa alawthaan fii qarni ifriqiya in sha allahu tacaala waxaan ku soo gabagabaynayaa qiso laba arrimood baan raba mid inaan idinkaga dio waxaan maalin dhaweyta ogaa markaan muxaadara dhameeyey in la ii sheegay nin khawaarijta ka mida takfiira inuu soo istaaga halkan war halkaanaa noo yimaado hadduu waxhayo nimayo kursi baan u dhigaynaa waxaan u ballan qaadaynaa inaan cidina waxba yeelay weliba xarfaannimu sameeyey dadka qaar wuu siray shiikhu baraa'adii buu idiin sheegay ahlu shirkigii buu sheegay ibnu baasna wuu idinkaga warramay culimmadii buu idiin sheegay haddee markaas dadka allahu akbar waxay moodayaan nin sunniya moodayaan markii dambea nin raggii ku jiro wuxuu dhegayso dhegayso isaga yaqaanay annageenaan meesha taagan baabad kafaare kufaar noo taqaana maxaad noo sheegay markuu ogaaday in la fahmay yuu dusay <laughs> oo dadkii ku qaynayaan waxaa isleeyaha laba qorshay ka leeyihin midda koowaad in baraadan aan sheegayno toodo kale ay ka dhigaan si murjiladu u tiraada ma aragtaa nimankii waa israacsan yihin isku dhinac bay marsan yihin maya isku baraara ma nihin annagu waxaan beri karnahay mushrik keliya waxaan beri karnahay mushrik muwaxidkana wa in kaana faasiqan walaalkeen wa faasiq waa maxay qof dambaabay oon gaalnimo gaarsiin shirki gaarsiinayn wax alla wixii shirki ka yar kuma gaalaysinno qof ahlu tawxiida sawar cad maa qof waxaa la wixii shirki ka yar kuma gaalaysinno dunuuba hadduusan bannaysan waana hadalka imaam taxaawi naxnu laa nukafiru ahlulqibla bidembin maa lam yastaxillu ahlulqibla waa ahlu tawxiid dembi kuma gaalaysinno uusan bannaysan hadduu khamrigu waa xalaal yidhaahdo waa maxay muxuu noqonaya zinadu waa ii bannaan tahay markaa waxbuu bannaystay ilaahay xarrimay laakiin waa cabbe khamrigii waa sinaystay allana waa waxidaa waxaan leenahay mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi kabiirada dembiga u ku dhacayna faasiq buu ku yahay iimaanka iyo tawxiidka ku jirana mu'min buu ku yahay iyagu laakiin saas maaha laa islaama ilaa ana soo baraa'a qaata waa ii soo guura ku soo xarooda halkaas iyagiina horaan ugu baaqnay ilaahay ka baq islaam keligiin maahana waa been waana khawaarijnimo inaad tidhahdo dad muwaxidiina ah waa gaalo bal nebigu kilaabu ahlinaar buu ku sheegay arrintaas ilaahayna u toobadkeenaan waan rajaynaya yoman ma waana ku wadeenaa dacwada dacwadeena u caddayn laakiin dadka kala barta baraa'a marka la yidhaahdo saxiix yaa laga baraa'a qaadanaya mushrikiin laakiin muwaxid ma ka baraa'a qaadan karta nin ilaahay keliya caabudaya waa walaalkeen waa noo diin inama almu'minuuna ikhwa america hadduu joogo iyo hadduu faranse joogo iyo hadduu sacuudiga joogo iyo hadduu africa joogo alla keliya ninka caabuda nebi maxamedna raacay maxaan isu nahay ah, iyaga weydii ibnu baaska aad sheegaysa dhammaana dhaweyto adla sheekh ibnu baaska waa idiin caddeeyey in la baraaqo qaato ibnu baas laftigiisa maxaa u taqaanaanba aniga iska wadaaf ibnu baas waa caalim min culamaa soo daaci ma weydiiya waxaa tira ibnu baas maxaa u taqaan waa adigii soo geliisao yidhi ibnu baas baa idiin ah, caddeeyey soomadahin sheeg ibnu baas laftigiisa ya waa laga yaabaa abuu dhibaana kala dhuumanaya mid kalena wuxuu ku dhihi maya ma aqaan aniga ninka xaalkiisa ma aqaan waa kan ugu xariifsanaa isqarinaya maba aqaan ba ibnu baas ka sheegi kii laakiin halkan soo istaaga waa yaqaanaaye weydiiya sheikh waxaa tirahda ibnu baas laftigiisa ka war marka aan kala barana dadka dadka wada gaalaysiiye dadka mushrikiinta gaalaysiiyaha ahlukufri taaguud beri baan ka nahay isma dhahayno maamaa laydin dhaha waa kuwaasoo kale maya ilaahay baan ku caabudayna waxaan ku raacnay asxaabtii nebiga a'imatu alhuda culamaau almuslimiin in shirki iyo mushrikiin la inkiro islaamkuna waa maxay alistislaamu lilaahi bitawxiidi waalinqiyaadu lahu biaaca waalbaraa'atu min ashirki wa ahlihi khayr allah muslim min ashirki miyay ku dhamaatay waalbaraa'atu min ashirki wa ahlihi ahlu shirkiga beri laga noqdo min alislaamka intaa waxaan ku radinayaa ninkii sidii xarfaannimada dooxan isugu keen rugo rugo ma taqaan laakiin nin baaba gartay markiiba waana xaraystay la sheegay waxaa kuu soo haray qisadaan ku soo gebagabayn lah oday la yidhaahdo sheekh cabdulqaadir wuxuu la dhasay abshirbacadle asaga iyo abshirbacadle isku karnayn jiray waxaa qisada iga sheekeeyey abshirbacadle wiilkiisa nuuraddiin xamar baa isku arag abshirbacadle waa macruuf sooma ilaahu ilaah kale ma jiro adiga mooye awliye ma tuugay adaan kugu ekaada nin kugu maqaadirkaan ka quusanaa aasaan qabri u qaysannaa ninka ku gabiyoba soo maa waran buu ku noqda mushrikiinta ninkaas walaalkiisoo gaboobay oo qaadiriyo oo magaa qaadiriya yani qaadiri magaalada waa maxaa kuwan qabuuraha ku olola waa firqa qaadiriya kuwaas mid ka mida ah walaalkiisa wuxuu ku yihi walaalo ahlu shirki baa war inaga taga bidci oo wahaabiga mushrik bidci saasaa la isku hayn jiray maalintii dambea wuxuu yidhi odagii war nin horta maalin walba adiga yidhaahda muslig baa tahay maxaa muslig igu tiri ma awliyadan laga barakaysanaya dhiba aa waa shirki ilaahay toos macaabudi kartaa inaad awliye sii martaan maahan markaasuu yidhi awliye haddaan la marana dhib male haddii la marana dhib male beentaa weeyaan qaar baa sidaa qabo moogta dhexdhexaad bay ka dhigan haddii alla taas loo baryana dhib male haddii awliye loo marana dhib male diintii nabi maxamed iyo abujahl buu isku mid ka dhigay diinta abujahal waa maxay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa asnaamta waxaan u baryanaa ilahina ugu dhawaa diinta nabi maxamedna waa maxay ah, toos inuu rabbiguu baryo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum markaa mayu yidhi sheekh saas maaha shirki waa kufri shiikaagu wuxuu diidan yahay marnaba uusan ogolaynba ilaahay in loo tuuro maaniga aniga shiikaygaa diinay maanta u taga waxaad tidhaahdaa shiikow inaan ilaahay toos u tugno maxaa ku jaban maxaa dhiba bal soo weydii mushriqaygaa diinaya in ilaahooda toos loo yidhahdo adigu soo weydii naga dhaaf odagii waa yaabay waa soo baxay hadiiba ilaahay in toos loo baryo la diidayo arrin fiican maaha isagoo loo baxay kiiba u tegay xortiisa u akrinaya munaaqib iyo dayrab iyo wixii bu akrinaya kitaab iyo sunna ma akrinayo iyo jawharba jawharnafis shiikh baa dooday mid kale u yimid ishaara u timid hal mar bay israaceen barakel baa ku soo daaday shiikhii baa u ishaaray ijaasuu qaatay weligoodba khiyaarigaas ku sheekeeya qaala allahu iyo qaala rasuululahi ka maqli iyagoo sidii u fadhiya yuu u yimid farshuu taaga shiikow cabdiqaadir hadal lagama filayo arrintaan hadal maxaa su-aal baan qabaa haddaan ilaahay toosu qori yaa rabbi yidhaahdo aanan shiikhna u marin welina aan cuskan maxaa ku jaban bishimii baa bararay kii kaasuu xertiisii fiiriyey laba dhinac xertii oo dhan markay arkeen shiikooda carooden waa la wada waa wax lagu yadaano kulligood gafuurkay wada tagaan ninkii indhaha lo wuu yaaba isagiibaa baqayba meesha xertii o dhan saa uga fiirinaysa shiikhu wuxuu yidhi aamus buu yihi xerta ka dhex jawaabdanba ma siin waan u malaynayay in bidca kugu neefsanayso bidco wuxuu yaqaanaa ilahay toosa loo tugo inay kugu neefsanayso waan u malaynaya xerta ka dhexda hanaga fidneen xerta